bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslm cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii riyaad saalixiin min kalaami sayidi اlmursaliin lilimaam اnawawiyi raximah اllahu tacaala qaala alimaam abu zakariya yaxya bnu sharaf اnawawiy wacan cimraana bni lxusayni radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh wali wasalama callama abaahu xusaynan kalimatayni yadcuu bihimaa allahuma alhimnii rushdii wa acidnii min shari nafsii rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasan kitaabu dacwaad ayaan ku dhex jirnay waxa uu leeyahay alimaamu nawowi wacan cimraana bni lxusayn waxaa laga warinayaa radia allahu canhuma isagii aabiisba saxaabi laba saxaabi bay ahaayeen ana nabiya sala allahu calayh wali wasalam nebiga callama abaahu aabihii inuu baray xuseynan ahaa kelimateyni laba kelmadood ayuu baray yadcuu uu ku ducaysta bihimaa labadaa kelmadood laba jumlo wuxuu dhahayaa allaahuma yaa allaahu allow alhimnii ilaahu igu hanuuni rushdii hanuunkeyga maslaxadayda adduunye iyo midda aakhira ilaahu igu hanuuniyo itus igu ilhaami yani inaan garto igeli waay qalbigayga geli wa acidnii iga magangeli min shari nafsii nafsadayda sharteedana ilaahu iga magangeli oo nafsada sharteeda aaday xuntaa waa sheegnay rawaahu tirmidiy waqaala xadiidun xasan wacan abilfadli alcabaas bni cabdilmualib radia allahu canhu qaal qultu yaa rasuula allah waxaan ihi rasuulkii allow callimnii shay-an wax ibar as'aluhu allaha tacaala alla aan weydiisto shaygaasoo as'aluhu aan su-aalanayo aan su-aasha allaha tacaala allah subxaanahu watacaala nabiga adeerkiis baa yaa wuxuu leeyahay shay aan alla weydiista ibar qaala waxa uu yihi nabiga salu llaha ilaahay su-aasha alcaafiyata inuu idin caafiyo oo fidnada adduunyada iyo midda aakhira waxaaso dhan idinka caafiya famakahtu ayaaman maalmo ayaan nagaaday uma ji-tu waan imid faqultu waxaan ihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow callimnii shay-an wax ibar as'aluhu allaha tacaala alla aan weydiisto qaala lii wuxuu igu yidhi yaa cabaasu cabaasow yaa cama rasuulillaah rasuulkii alla adeerkiisow llaha ilaahay weydiista alcaafiyata caafiya fi dunya i walaaakhirati addunya aakhirada rawaahu tirmidiyu waqaala xadiidun saxiix ayb yani alla weydiista caafiya adduun iyo aakhira caafiyada marka iyaday ku jirtaa kheyr oo dhan iyadoo ku dhex jiraa haddii diinkaagana fitna laga caafiyo adduunyadaadana fitan iyo asbaab inay u noqoto aakhira xumo lagaa caafiyo waa kheyr intaas wacan shahr bni xawshabin qaal qultu liummi salamata ummi salama waxaan ku iri radia allahu canha yaa uma almu'miniin maa akharu ducaai rasuuli rasuulillaahi sal allahu alayh ali wasalama nabiga ducadiisa ta ugu badan maxay ahayd idaa kaana cindaka agtaada marka uu yahay qaalat waxay tihi kaana akharu ducaa'ihi ducadiisa ka ugu badan waxaa ahaa yaa muqaliba alquluubi habit qalbii calaa diinik midka quluubta gedgediyow qalbigayga sug diinkaaga ku sug korkiisa ayb ayb rawaahu tirmidiy waqaala xadiidun xasan marka ducadan in lagu duceysto yaa muqaliba alquluubi habit qalbi calaa diinik midka quluubta gadgadiyow qalbigayga sug oo waxaad ku sugtaa diinkaaga ayb wacan abi darda radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam kaana min ducaai daawuuda sala allahu calayhi wasalam nebi daawuud ducooyinkiisa waxaa ka mid ah allahuma innii asaluka xubaka ilaahu waxaan ku su-aalanayaa jacaylkaaga wa xuba man qof jacaylkiisa yuxibuka adiga ku jecelaanayo qofkii adiga ku jecelna inaan jeclaado maxaa yeeley waxay ka mid tahay min alwalaa'i walbaraa laba waxyaabooda kale jiraan alxubu lilaah iyo alxubu maca allah alxubu maca allaahi shirkun ilaahay maciisa inaad cid kala jeclaato waa shirki laakiin alxubu lilaah ilaahay dartiis inaad wax u jeclaato maxabo allah waa towxiid waa midaas ayb allaad jeclaanaysaa cid allaale cidu alla jecelyahana waa jeclaanay maxaa ku jeclaata asaga dartiisa allah subxana wa tacaala dartiis almaxabatu maca allaahi shirkun walmaxabatu lilaahi waa towxiid iyo wanaag waana mid hadda xadiidka uu sheegayo waxuba man yuxibuka uu leeyahay qofkii adiga ku jecel jacaylkiisana waa ku su-aalanaya ilahu inaan jeclaadaya walcamala camal ayb alladii camalka oo yuballiqunii igaarsiiye xubaka ayaan ku su-aalanaya wa as'aluka waxaan ku weydiisanaya alcamala camal alladii yuballiqunii kaasoo igaarsiinaya xubaka jacaylkaaga allaahuma yaa allaahu allow ijcal xubaka jacaylkaaga ka yeel axabba ilaya mid aniga xaggayga loo jacayl badan yahay min nafsii iyo wa ahli nafteyda iyo ehelkeyga looga jacayl badan yahay jacaylkan adiga ku jecelaha ilaah waxaa ka dhigtaa mid badan oo looga jacayl badan yahay nafteyda iyo ehelkeyga jacaylkaan jecelaha wa min almaai ilbaaridi iyo biyaha qabow oo qofku markuu oon badan oo hayo biyo qabow aada u jecelay yacni adiga jacaylka ku jecelay biyaha qabow ilaahu jacaylkaaga inuu bato ka yanku su-aalaya wa qaala xasan ayb sanadka marka xadiidkan waxaa laleeyahy waxaa ku jira cabdullahi bnu rabiicata adimashqiyu waana majhuul sida xaafidku uu sheegay ibnu xajar ayb marka xadiidkan dacfi baa ku jira wacan anasin radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu waxau yihi aliduu ku dadaala markaad ducaysanaysaan biyaada aljalaali walikraam biyaada aljalaali walikraam ku dadaala marka ilaahi subxaana wa tacaala marka la baryayo waxyaabaha loogu tawasulo ama loogu dhawaado waxaa ka mid a ah asmaadiisa iyo tilmaamihii iyo sifaadkiisa waxaa kamid a ah camalka saalixood adiga qadimayso sameynayso waxaa ka mid a ah ducada qof saalixa uu duceeyo oo nool marka tani waa qeybta hore oo ilaahay subxaana tacaala baa la baryayaa waxaana loogu dhowaanayaa magacyadiisa kuwa ugu waaweyn iyo daljalaali waalikraam ayaa marka alla lagu baryayaa ayb alidu ku dadaala biada aljalaali weynaanta allaha u saaxiibka ahow walikraami maamuuska allaha u saaxiibka ahow taas ku dadaala buu leeyahay ayb rawaahu tirmidiy warawaahu nasaa min riwaayati rabiicata bni caamirin asaxaabiyi qaala alxaakimu xadiidun saxiixu lisnaad alidu bikasri laami laamka oo la hoos dhigo wa daai da oo la shido almucjamati la haldhibiceeyey macnaahu waxaa weeyaan macnaheeda ilzamuu laasima hadihi dacwata ducadan wa akhiruu badiya minhaa xaggeedana aad u badiya ayb oo aada u badiya wa can abi umaamata radia allahu canhu qaal dacaa rasuulu llahi sala allahu aleyh ali wasalam nebigu wuxuu ku ducaystay biducaa-in kahiirin ducooyin fara badan duco badan lam naxfad aanan xifdinin minhu xaggeeda shay-an waxba qulnaa waxaanu nidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow dacowta biducaa-in kahiirin duco badan baa ku ducaysatay lam naxfad minhu shay-an waxba aanan ka xifdinin faqaala waxauu yidhi alaa adullukum miyaanan idin tusaynin calaa maa yajmacu wax kulmiyo daalika kaagaasi kullahu dhammaantiis kulmiyo taquulu waxaa leedaha allahuma ya allahu allow inii asaluka waxaan ku weydiisanayaa min khayri maa shay khayrkiis sa minhu ou ku weydiistay xaggiisa nabiyuka nabigaaga muxamedun sala allahu caleyh waali wasalam ahaa wa acuudu bika ilaah waxaan kaa magangelayaa min shari maa shay shartiisa isticaada minhu xaggiisa uu kaa magangalay nabiyuka nabigaaga muxamedun sala allahu calayh waali wasalam wa anta almustacaanu wa anta adiga almustacaanu kula kaalmaystaa tahay wa calayka albalaagu gaarsiintana adiga ayaa isu xil saaray oo dushaada ay ahaatay ayb oo waxa wax lagu gaaraa waa adiga ayb taada unbaa wax lagu gaaraya ayb walaa xawla walaa quwata ila billah rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasan ayb tanna marka waa duco jaamica oo koobayso qofka waxyaabaha uu rabo dhan allahuma ini asaluka min khayr wa asalaka minhu nabiyuka muxamedun sala allahu alayh waali wasalam wa acuudu bika min shar ma istacaadaka minhu nabiyuka muxamedun sala allahu alayh waali wasalam waanta almustacaanu calayka albalaaq walaa xawla walaa quwata ilaa billah wax allaale wx nabiga su-aasha o dhan baa soo gelaya nebiguna khayr unbuu weydiinaya ilaahiisa adduunye iyo mid aakhiro wacan ibni mascuudin radi allahu canhu qaal kaana min ducaai rasuuli illaahi sala allahu alayh ali wasalam nabiga ducadiisa waxaa ka mid ah allahuma inii asaluka ilaahu waxaan ku weydiisanayaa muujibaati raxmatika naxariistaada waxyaabaha keena wa casaa'ima makfiratika dembi dhaafkaaga waxyaabaha waajibiyo oo keeno wasalaamata nabadgal ayaan ku weydiisanayaa min kulli idmin laga nabadgale dembi dhammaantiis waalghaniimata ka faa-iideysasho ka haniimeysasho min kulli birin khayr dhammaantiis oo laga haniimaysto oo la sameeya macnaha waalfawza liibaanid biljannati janno lagu liibaano wاnajaata ka badbaadis min annaari naar laga badbaadaan ku weydiisanaya rawaahu اlxaakim abu cabdillaahi waqaala xadiisun saxiixun calaa shardi muslim ayib xadiidkanna marka waxyaaba waaweyn buu sheegayaa ilaahay naxariistiisa waxyaabaha keeno dembi dhaafkiisa waxyaabaha waajibiya oo keeno ka nabadgal laga nabadgalo dembi iyo dhibkiisa khayrkao dhan oo laga faa-iideysto jannoo lagu liibaano naar oo laga koro laga badbaado intaas baa ilaahay uu weydiisanaya qofka rawaahu lxaakim abu cabdillaahi waqala xadiisun saxixun calaa shardi muslim baabu fadli ducaai bidahri lgeybi baabu bayaani fadli ducaai ducadii fadligeeda cadayntiisiibuu u baab yahay bidahri lgeybi maqnaansho korkeed layskaga duceeyo qof walaalkaa uon kula joogin oo kaa maqan oo muslim ina u duceysa fadliga ay leedahay oo laysu soo duceeyey iyadoo la kala maqan yahay qaala allahu tacaala alla waxauu yihi waladiina jaa-uu min bacdihim waladiina kuwii ayaa iska fayga maalka fayga ah fuqaradii muhaajiriintale baa layii ansaar baale baa layiri waladiina kuwiina waa leeyihiin jaa-uu yimaadeen min bacdihim muhaajiriin ansaar gadaashooda yaquuluuna xaal ay dhahayaan bay leeyihiin rabbana qfir lanaa ilaahu noo dhaaf waliikhwaaninaa walaalaheenna u dhaaf alladiina walaalaha oo sabaquuna nagala hormaray biliimaani iimaan nagula hormaray walaalihim dadkii iimaanka nooga hormaray ilaahu iyagana u dembi dhaaf maxalushaahidka marka meeshaan waa wixii iimaan lahaayo muminiin ahaayo dhan ilaahu u dembi dhaaf ayb waana kaa maqan yihin waa u duceysay marka alla waa ku ammaanay marka dadkaasi wa qaala tacaala alla waxau yihi wastakfir lidembika nabi maxamed baa waxaa lagu yihi sala allahu alayh ali wasalam wastakfir dembi dhaaf dalba lidenbika dembigaaga u dembi dhaaf dalbo walilmuminiina muminiintana ilaahay dembi dhaaf u weydiiye walmuminaati muminaadkana ilaahay dembi dhaaf u weydiiye marka mumin yani isagoo ka maqan buu aayaddan marka rasuulku waa fartoomay waa yeelay muminiintii dhammayd buu u duceeyey kuwa la joogay iyo kuwa aan la jooginba marka kuwa aan la joogin waxay soo gelayaan xadiidkan ayaa soo gelaya yaa maxalushaahidka u yahay adducaau bidahri leyb waqaala tacaala alla wuxuu yidhi ikhbaaran isagoo yacnii ka waramayo mukhbiran isagoo markaa sheegayo ka waramayo xaaluu ka waramayo can ibraahiima sala allahu calayhi wasalam rabbanaa qfir lii ilaah iyo dhaaf waliwaalidayana u dhaaf walilmuminiinana u dhaaf muminiintii yowma yaquumu lxisaab maalinta xisaabtu ay kacayso dembigooda ilaahu dhaaf walilmuminiina markuu leeyahay kuwa la jooga iyo kuwa aan la joogin baa galaya wacan abidarda radia allahu canhu anahu samica rasuula allahi sal l slam nebigu maqlay qowl isagoo dhahaya maa min cabdin addoon ma jiro muslimin addoonka oo muslimin muslim ah yadcuu addoonka oo yadcuu u duceynayo liakhiihi walaalkiis bidahri lgeybi maqnaansho korkeeda uga duceynayo isagoo uu ka maqan yahay ilaa qaala almalaku malagu wuxuu dhahaa walaka bimilin walaka adigana waxaa kuu sugnaaday bimilin walaka adigana waad leedahay bimilin iyadoo kale ayaad ku leedahay intii aad ilaahay u weydiisay oo kale aadna leedahay ayuu malaga dhahaa marka fadliga ay leedahay fiiri qof kaa maqanood u duceysado muslim ah ilaah hebel u dembi dhaaf ilaahu hebel u naxariiso adigana waa naxariis iyo dembi dhaaf ayaa helaysaa wa canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey wacanhu isna darda waxaa laga wariyay ana rasuul llahi sala allahu alayh wali wasalam nabiga kaana yaquulu wuxuu dhahay dacwatu lmari lmuslimi qofka muslimkaa ducadiisa liakhiihi oo u duceeyo walaalkii bidahri lgeybi oo uga duceeyo maqnaansho korkeeda oo uga duceeyo mustajaabatun weeyaan mid la ajiibayo la aqbalayo cinda ra madaxiisa agtiisa malakun baa ahaadee muwakalun loo xil saaray kulamaa markasta oo dacaa liakhiihi walaalkii oo u duceeyo bikhayrin oo ugu duceeyo qaala qaalal malaku malagii wuxuu dhahaya almuwakkalu bihi loo xil saaray isaga aamiin ayuu dhahaya walaka bimilin adigana intaasoo kale kugu sugnaatay rawaahu muslimu muslim baa xadiidka wariye labadan xadiidba marka waxay tusayaan qof maqan oo loo duceeyo fadliga ay leedahay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii masaaila fii bayaani masaa-ila masaa-il caddaynteedu min aducaai ducadii ka mida ay baab yahay masaa-il ducadii kamida buu u baab buu leeyahay can usaamata bni zaydin radi allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nebigu waxa uu yihi man sunica ilayhi macruufun macruuf qofkii loo sameeyo wanaag qofkii loo sameeyo faqaala lifaacilihi kii sameeyey ku yiraahdo jazaaka allaahu khayran allaha ku abaalmariyo khayra ku abaalmariyo faqad ablaqa wuu ku xeel dheeraaday qofkaasi fi hanaa'i ammaanta waa ku xeel dheeraaday aad ba u ammaanay qofkii rawaahu tirmidiy waqaala xadiidun xasanun saxiixun marka waxay tusaysaa masalada ducada meeshay kasoo gelaysaa waxay tahay ninkii wax loo sameeyo ixsaan wanaag loo sameeyo waa jazaaka allaahu khayran haddii uu yiraahdo waa ammaanay qofkii waxu sameeyey waana aadaab wanaagsan oo aada u fiican oo qofka adiga wax kuu sameeya inaad u duceysid wax aada u wanaagsan oo u kheyr badan ayb sida aa leedahay marka jazaaka allahu khayran adigana khayr allah ku abaalmariy qofkaasi aada baad u ammaantay ayb wacan jaabirin radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal la marka aadaabtan in la sameeyo qofka muuminka uu ku dhaqmo uu ku dadaalo ayb haddii wanaag inta loo sameeyo shib uu iska yiraahdo wax fiican ma aha ereygan marka sidan wanaagsano adna hadhow kuu fiican oo ajar aad ka helayso inaad qofka walaalka muslimka ugu duceysto ayb ummada xataa aan muslim ahayn oo gaalo ah ayaa haddii wax loo sameeyo waxay yidhaahdaan waa mahadsan tahay ayb iyagoo jazaaka allahu khayran waxaan ma yaqaanaan laakiin annaga laakiin waxay u arkayaan qof wanaag kuu sameeyey oodan u abaalgudin ama shib ka tiraadid wax kan bay u arkaan caqli ahaan sharci ahaanna waa xun tahay laakiin see ducada loo akrina jazaka allahu khayran baa wanaagsan in la dhaho adna ajir baa keelaysa in ajir ducadaas alla u aqbalaya wacan jaabirin radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalama laa tadcuu calaa anfusikum nafihiina ha habaarinina dacaa calaa iyo dacaa lahu dacaa calayhi iyo dacaa lahu dacaa calayhi waa habaarayo dacaa lahuna waa u duceeyo walaa tadcuu calaa awlaadikum ilmihiinana ha habaarinina walaa tadcuu calaa amwaalikum maalayaalkiinana ha habaarinina laa tuwaafiquu min allahi ilaahi xaggiisa ha ka waafaqinina saacatan saacad saacadda oo fiiha caaaun fiiha cataa-un siisma ay ku jirto laa tuwaafiquu ha waafaqinina min allah alla xaggiisa saacatan saacad ha ka waafaqinina saacadda oo yus-alu fiihaa la weydiisanaya iyada dhexdeeda cataa-an siisma la weydiisto ha waafaqinina fayastajiiba markaa uu ajiiba lakum idinka uu idin ajiibo alle rawaahu muslim meeshanna marka naftaadi iyo maalkaagi iyo ilmahaaga inaa habaarta ma aha nacam maxaa yeelay hadda adoo habaaraya waxaa laga yaabaa inaad waafaqda saacad ilaahay uu ku ajiibaayo oo markaa lagu ajiibo habaarkii u ku dhaco marka naftaadii habaarkii u ku dhaco ilmihii ku dhaco maalkii ku dhaco maa wanaagsana marka ayb masaladani marka waxay faa inaad habaar intaad wax kugu dhiboodaan inaad wax habaarto inaad iska dhaafto wacan abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaala aqrabu maa yakuunu alcabdu addoonka ahaanshiyihiisa markuu ugu dhowaansho badan yahay min rabbii rabbigii uu ugu dhowaansho badan yahay wa huwa saajidun isagoo sujuudsan weeyaan walxaal huwa isagoo saajidun sujuudsan ayb weyaan ee fa akhiru ducaaa ducada badiya rawaahu muslim muslim baa weriy xadiidkan waa soo hormaray waa ka hadalnay wacanhu radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal nabigu waxau yihi yustajaabu liaxadikum midkiin waa laga aqbalaa ducada maa lam yacjal haddaanu degdegin yaquulu wuxuu dhahayaa qad dacowtu rabbii rabbigay waa baryey falam yastajib lii ima ajiibin muttafaqun calayhi waa in layska ilaaliya marka ducadii in la la degdegsado oo la yiraahdo aniga ilaahay waa barye wax ajiibidana ma arkin ayb ma laga aqbalayo markaa ducadaadii waa khasaaraysaa ayb ducada haddaad shuruudaheeda la timaado mawaanicdeeda ka fogaato waad helaysaa ilaahay kii ajiibo waa maxaa yeel isagaa ballan waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum buu yii isaga ballan qaada taas ayib haddii marka uu ballan qaada waxaa laga yaabaa inuu ilaahay ducadaada aqbalay wixii aada weydiisatay ma ahane wixii aad weydiisatay in lagu siiyo waa laga yaabaa wixii aad weydiisatay inaan lagu siininna waa dhici kartaa oo shar laakiin kugu soo socotay oo khatar ahayd ilaahay kaaga leexiyay ducadaada ama waxaa laga yaabaa in aakhiro lagu keydiyey oo maalinka maalinkaad aakhiro tagto ducadaada oo ajar badan aada aragto marka adiga ma ogid sida loo aqbalay habka ducadaada loo aqbalay ma ogid marka waa inaad ogaatid laakiin shuruudda ku dadaal ducada lagu aqbalo waxyaabihii ducada kaa celinaya in laga aqbalo ka dheerow waad helaysaa marka ama sidaas u hesheeya ama sidaan ama sida kale u hesheeya xadiid baa sidaa dhahay wafii riwaayati limuslimin laa yazaalu ka zuuli maayo yustajaabu lilcabdi addoonka in la ajiibayo maa lam yadcu haddaanu baryin biismin dembi hadduusan ku alla baryin ow qadiicati raximin ama qaraabo goyn ayb maa lam yastacjil haddaanu degdegin marka dembi iska ilaaliya qaraabo goyn inuu ilaahay weydiista iska ilaaliya degdeg inuu iska ilaaliyo qiila waxaa lagu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi wama listicjaalu degdegu waa maxay qaala wuxuu yidhi yaquulu wuxuu dhahaya qad dacowtu waqad dacowtu waan baryay oo waa baryay falam ara ma aanan arkin yastajiibu lii inuu alla i aqbalaayo fayastaxsiru wuxuu ka go-ayaa cinda dalika meesha agteeda waa go-ayaa waa noogayaa ducadiibu iska dhaafaa marka wayadacu ducaaa ducadii buu ka tegayaa ayb ducadii baa marka uu ka go-ayaaba wanaagsana sidaa marka dad dhahay oo arkaysa labaatan sana ilaahay la baryaayay aawa ayb waxay ku leeyiin waddankan waaba kasii daraa intaasu sano ilaahay la baryaayo taas marka aqbalka ilaahay baa yaqaan qaabka uu aqbalayo ducada ducada adiga laakiin iska ilaali horta ma la timid shuruudii ducada wixii ducada mawaanicda u ahaana ma ka fogaatay intaa ku dadaal bis ilahay inuu ka aqbalayo iyada waa la hubaaya nacam ila alla wuxuu leey waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum buu dhahay laakiin bani aadamka wix isaga la saaray ma ku dadaalayo maxaa wax layga aqbali waayo buu leey waxaa laga yana xaaraan cun yahay ilaahay keyrkii inuu baryo wax fara badanoo ducada celiya inuu sameynayo wacan abi umaamata radia allahu canhu qaala qiila lirasuuli illaahi sal allahu alayh waali wasalam nebigiibaa waxaa lagu yidhi ayu ducaai ducatee ahoo asmacu la ajiibi ogyahay samica ficilkan samica laba macnuu leeyahay samica bimacnaa adraka sawta codkiibuu maqlay maqlayo codkiibuu haleelay shanqarti <clears throat> wa samica bimacnaa ajaaba waa ajiibay labadaba waa la dhahaa hadda meeshaan marka ajaaba wa ina rabbii la samiicu ducaai marka laleeyahy maxaa laga wadaana rabbigey ducada waa maqlaa maa laga wadaana may lamujiibu ducaa waa ducada waa ajiibaa baa laga wadaa haddii uu ducada ajiibayna inuu maqlay meeshasaaba laga fahmaaba ayb ere magaca alle oo ah assamiicna macnihiisa labadaba waa lagu macnayn karaa assamiic bimacnaa almudriku lilaswaaq codadka mid haleelayo waa ilaahay oo maqlaya wax ka qarsoonaanayo ma jiro assamiic bimacnaa almujiibna waa lagu macneeyaa ayb ducatee aho asmacu yani la ajiiba ogyahay qaala waxa uu yidhi jawfu lleyli habeen barki alaakhiri dambe jawfuleyli habeenkii calooshiisa alaakhiri dambe weliba habeenka dambe inta lasoo tooso ducada la ducaysto ilaahay waa aqbalaa wa dubuura asalawaati salaadihii gadaashooda almaktuubaati faradka ahaa rawaahu tirmidiy qaala xadiisun xasan habeenkii salaada la tukado oo qofka uu soo kacayo ducada uu sameeyo yani habeenkii habeenbarkii ducada la ducaysto qofka uu ducaysta ilaahay waa aqbalaa marka salaad inta usoo kacay aayad iska duceysa kaliga saasaa nebiga asxaabta u badnaayeen wa dubura salawaati almaktuubaati salaadaha faradka gadaashoodana iyadana ducooyinka horta nebiga ka sugnaada ku dadaal allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika oo kale allahuma ini acuudu bika min aljubni walbukli iyo kale iyo wixii ducooyinkii kale la xiriiray iyo wixii adiga aad rabta markaad alla ka bari oo weydiiso ayb dadka gobol baa marka meeshaan waxay u daliishadaan ducadan ay dadka laasimaan oo masaajidda marka salaada la dukado la ducaysto oo dadkuna aamiin aamiin aamiin ay rasuulkii sheegay warkaan saas ma sameynin isaga hadday macnaha xadiidkan haddii sidaa uu yahay rasuulkaa dabaqi lahaa sal sl ayb adiga marka hadday ducadii nebiga ku dadaal oo keli keli ay u duceysan jireen asxaabta oo nin walbaa markuu salaada dukada kadib uu duceysan jiray haddii aad dan leedahayna intaa gaarkaa ilaahay wa haddii aan la laazimayninna ducada laftirkeeda in jamaaci loo duceysa dhib ma laha laakiin in laga dhigta caado oo mar walba la sameeyo haddii laga taga salaadiiba wax in laga tega loo arkaayo bidco waa bidca lama ogolo ayb sida uu sheegayo alimaamu shaaibi abu isxaaq shaaibi ayb marka axaadiidta cumuumka ah yani caamka ah ku dhaqankeeda haddii nebigu uu qaab ugu dhaqmo ee jira in qaabkaa loogu dhaqmo waxa kale layska dhaafo ayb habeen barki duco loogu aqbal badan yahay markii la yidhi habeen barka dadka ma isku tagaana maxaa loo dhiibaa habeen barka aan masaajidka isugu tagnan ducaysano ma sameeyaan saa dadka nacam salaadaha kadib ayaa duco la aqbali og yahayna nin walboo ducayso waxaa adiga ilaahay ka rabtid warsawa laakiin hal sifo un laasima oo jamaaci ducaysa nebiga iyo asxaabtiisa kama imaanin ayb sidaas marka nebiga xadiidkan yiri isaga ka aqoon badan sida loogu dhaqmayo soo ugu dhaqmeen le ugu dhaqan marka rawahu tirmidiy wqaala xadiidun xasan wacan cibaadata bni saamit radia allahu canhu ana rasuula allahi sal ly slam qaal nabigu waxa uu yidhi maa cala alardi dhulka korkiisa muslimun muslim ma ahan yadcu llaha alla baryaya tacaala sareeye bidacwatin ku alla baryayo duco ilaa aataahu llahu ilaahi wou siiyaa iyaaha ducadaa waa siiyaa aataa markii layidha acdaab ataa haddii layihaana waa yimid dadaa isku qalda ataa i aataa ayb aw amase sarafa canhu <clears throat> wuxuu ka leexiyaa xaggiisa min asuuci xumida milahaa iyadoo kale maa lam yadcu biimin dembi haddaanu ku ducaysanin aw qadiicati raximin ama qaraabo goyn wuxuu yidhi qof muslima alla baryaa ma jiro duco ku alla baryo hadii mawaanicda waa inuu mawaanicda iska ilaaliya laha shuruudahana ku dadaalo ilaa aataahu llaahu ilaahay wuu siinayaa iyahaa ducadaas see loo siinaya muraadkaasu alla siinaya ow amase sarafa canhu wuxuu ka leexiya xaggiisa min asuu xumida midlahaa iyado kale ama muraadkii uu weydiista lama siiyo xumaan kusoo socotaa looga leexiyaa laakiin maa lam yadcu haddaanu ku alla baryin biismin dembi ow qatiicati raxmin ama qaraaba goyn faqaala rajulu ninbaa wuxuu yihi min alqowmi qowmkii ka mid a idaa nukhiru hadday sidaa tahay nukhiru waan badinaynaa ducadii qaala waxa uu yidhi allaahu alla akaru badin badan allaahu allah ayaa akharu badin badan ixsaanka iyo waxsiinta ilaahay baa ku badin badan hadaad ducada badsataan waxsiintan ilaahay waa idinku badinaya isaga ayaa badnaanshaa badan marka oo duca aqbalid ama isaanba ixsaanka aada u badinaya rawahu tirmidiy waqaala xadiidun xasanu saxiixun warawaahu alxaakimu min riwaayati abi saciidin wazaada fiihi aw yadakhira lahu ama alla wuu u kaydinayaa min alajri ajrigii milahaa iyadoo kale aakhira waa tii saddexaadan sheegeynaa wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam nabiga kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray cinda alkarbi murugta agteeda laa ilaha ila allahu alcadiimu alxaliim laa ilaha ila allahu rabu alcarshi alcadiim laa ilaha ila allahu rabu samaawaati warabu lardi warabu alcarshi alkariim muttafaqun caleyh ducaaulkarbi ayaa layihaha murugta ducadeeda kurbada markay timaa hadda meeshan waxaa laga yaabaa qofka ilaahu waxaas isii meeshan hadda kuma taalo si fiican u fiiri ilaahu waxaas isii ma ku taalla maxaa ku yaalana ammaan alle tilmaamihiisa lagu ammaanayo tawxiidkana la sheegayo aawa marka masaladii masalada waa ku guda jirta ilaaha intaa awood leh oo tilmaamahaas leh ayaa tahay xaalkaygana aniga adaa iga ogba ayay ka dhigan tahay ayb maadaama xaalkayga aada iga ogtahay ilah iga soo gaar waa mara walidaalika ibnulqayim wuxuu yidhaahdaa ducaau lkarbi oo dhan murugta ducooyinkeeda dhan waa wada towxiid saa darteed wuxuu yidhaahdaa shay towxiid u dhigmo oo kurbo iyo murug looga hortaga ma jiro daarta kurbo iyo murug inaynan ku qabanin towxiidka mar walba qabso xusuusnow akhri ducooyinkan midaan hadda fiiri laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila alcadiimu allah weyninka badan maahan alxaliimu dulqaadka badan laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ila allahu allah maahane rabulcarshi carshigii rabbigiisii alcadiimu allihi weynaa laa ilaaha ila allahu macbuud xaq lagu caabudaa ma jira allah maahane rabu samaawaati samaawaatka rabbigooda warabulardi ardada rabbigeeda warabulcarshi carshiga rabbigiisa ah alkariimu carshigii alkariimu wanaagsanaa Ah, rabbigii alkariimu wanaagsanaa alkariimu alkariim kii horena rab lcarshi alcadiimi iyo alcaiimu labada alcaiim hadii la dhaho carshigaa laga sifeyna alcaiimu hadii la yihahda rabbu <coughs> ama allah ayaa laga sifeynaya ayb muttafaqun caleyhi bukhaari muslim baa soo saareen marka ducadan ducaaulkarbi murugta ducadeeda qofkay murugi haysa marka inuu ku dadaalo sidaan ducooyinka murugta ku saabsan oo dhan waa wada towxiid waxaana laga yaabaa inaynan kuba jirinba ilaah kurbadan iyo fayd aynan ku jirin laakiin mar haddii adiga aada ilaahay xustay xaalkaaga isagaa ku og waxa aad rabto og kurbada waa kaa faydaya waa kaa qaadaya baabu karaamaati alwliyaai owliyada karaamaadkoodii cadayntiisiibuu u baabahee wa fadlihim iyo owliyada fadligooda alwliyaa waa jamcu waliyin weli jamiciisu wliya marka labay u qeybsantaa wliyaa raxmaan iyo wliyaa shayaan kan shaydaanka hadda lagama hadlayo kuwaas fadlina male sidaa inay tahayna waxaa u daliila allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay aladiina aamanuu yuqaatiluuna fi sabiili اllahi waladiina kafaruu yuqaatiluuna fi sabiili الطaaguut faqaatiluu wliyaa ashayaan ina kayda shayaani kaana daciifa faqaatiluu wliyaa ashayaan wa ina ashayaaiina la yuuxuuna ilaa wliyaaihim ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi wliyaa marka in la kala saaro waa wliyaa raxmaan iyo wliyaa shayaan wliyaa raxmaan waxaa lagu gartaa alla ka cabsiga oo iyaga waxaad ku garanaysaa waxay waajibaada waa la imaanayaa wax xaaraan waa ka fogaanayaa dhibkooda dadka waa ka fogeeyaan sunnooyinkay ku dadaalaan makruuhaadkay kaa dheeraadaan noloshoodu waxaa weeyaan nebigay ku daydaan sala allahu caleyh waalihi wasalam saasaa lagu gartaa oo alla wuxuu leey alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxsanuun yaa waayna aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun taasaa lagu gartaa ee karaamaduna wax alla ku abaalmarinayo iyagaa karaamadan uu sheegayana waa wax ilaahay subxaana watacaala uu ku abaalmarinayo iyaga ayb waxaana dhici karta qofka isagoo weli ah wax karaama inaysan ka muuqanin oo aakhiro wixiis dhan loo keydiyey dadkii salafka ahaana karaamaad hadday kasoo muuqdaan waa cabsi jireen oo waxay isdhihi jireen xasanaadkeennii oo nala soo hormarinayo oo waxay jeclaan jireen waxba inaynan ka muuqanin inaan la garanin xagga un loogu dhigo waxooda aakhiro ayb waxaan ogsoonay abubakar iyo cumar karaamaadka daahiray marka la fiiriyo cumar ayaa aada loo soo wariyaa abuubakarna waxaa laga yaaba wax badan laga warin <clears throat> man sida la ogyahana abubakar iyo cumar abuubakar baa fadli badan awliyaa shaydaanna maxaa lagu yaqaanaa cagsiga kuwaas ayb marka haddii la arko qof yani aan ah, waajibaadkii la imaaneynin jamaacadii masaajidka aan lagu arkaynin kolka marka la adibo oo aan lagu arkaynin inuu ka dhowrsanayo xaaraanta kaas ma la dhihi karo weli allaba waa weli shayaan karaama marka maxaa la yidhaha karaamaad waa jamcu karaama iyada karaama waxaa la yidhaahdaa wax caadada ka baxsan oo qof ilaahay ka cabsadee lagu arkay ayb sida uu axaadiis aan ku arki doonno waxyaabaha sida caadada ah iyo sunnooyinka yacni nidaamkan caadiga ah khilaafsan ilaa afar noocaa loo qaybiya fahm nooc waxaa la yidhaahdaa mucjizo yaa la siiyaa nebiyaasha mucjiza la yidhahda mucjizada marka waxaa la socda iyada taxaddi car yaa la imaan karo nbiga nebi baa la siinayaa markaasuu le car la imaado middaan oo kale waa keena matalan nabiyullaahi saalix hashiisii buur ayay kasoo baxday dhagaxaan hal nooga keenay dhehen dhagax baa waxaa kasoo baxday hal waa mucjizo wa wax caadi a dhagax inuu hal kasoo baxdo wax la arkay ma ah oo la maqlay waa mucjizo markaasuu weliba tanoo kale waa kaas keena ayuu leeyahay nabiyullaahi ciisa dadka dhintay ayuu noolee jiray ilaahay idinkiisa tuu dadka bariska qabo saa inta usan salaaxo korkooda caadigu noqonayo car la imaada midaan oo kale ayuu leeyahay ma lala imaan karo mucjizaa la dhaha mucjizo marka nebi baa la siiyaa waxa la socdana waxaa weeyaan taxaddi car yaa sameeyaa la socoto taas waa mid shayga labaad waxaa la yidhaahdaa karaamo karaamada mid hadda uu sheegayo waa wax caadadii ka baxsan qof aan nebi ahaynna la siiyey oy kasoo muuqatay alla ka cabsado qof in alla ka cabsi lagu yaqaana waxaa lagu arka wax caadadiin khilaafsan ayb yaa l ayaa la arkay ducadiisiya maalan hore laga aqbalay amase beertiisa iska dhaldhalayso waqti aynan dhaldhalinba beeraha xilli aan beeraha lagu aqoonin inuu miro ay dhalaan ayaa beertiisa isaga isaga dhalaysa ayb waa karaamo wax caadadii ka baxsan waa qof mu'minaana la siiyed nooca saddexaad waxaa la yidhaahdaa irhaas irhaas waxaa la yidhaahdaa nebiga waxa la siiyo inta aan lasoo dirin ka hor mucjizada marka la diro kabacdi nebinimo loo diro kabacdi inta uu yaryahay oo aan loo waxyoonin ka hor waxyaabaha lagu arko ayaa waxaa la yidhaahdaa irhaas marka nebigeena waxyaaba badan sidaasuu lahaa jiray waa la soo qabtay isoo yar ilma la joogo xabadka waati laga dilaaciyey laga soo bixiyey la dhaqay cad laga dhaqay haddana la geliyey la tolay caadad ka baxsan oo malag baasaana yeelaya tan afaraad waxaa la yidhaha istidraaj istidraaj marka macnihiisu waxaa weeyaan qof ilaahay aan caabudin oo daaco alla aan ku jirin gaal ama faasiq ah ayaa waxaa kasoo muuqanaya wax caadadiiba ka baxsan karaamo waay maa leedahay marka ma dhehaysid karaamo iyo istidraaj wax kala farqinaya qofka dhaqankiisa markale inaan salaad tukanin oo aan lagu aqoonin dhaaco naayaha isaga dhex jiro oo yacni eh, xumaanta sameeyo ayaa waxaa lagu arkaa oo shirki ku dhex jiro ayaa laga yaabaa intuu qof u yimaado aad eh, xanuunsano xanuunkiisa la bixi waayo inuu gacanta inta saas u saaro oo iska raysto qofka karaamo waay maa laleeyahy karaamo maaha midaan saa lagu fidnayna iyo dadka gabalaa lagu fidnaynaya qaarkood istidraaj baa la dhahaa <coughs> oo masiixu dajaal masiixu dajaal markuu imaado qof buu intuu dilo laba u kala gooyo dhexdiisa ku socdo ayuu dhahayaa qum istaag oo istaagaya qofka dad buu u tegayaa markaasuu le ilaah baan ahay rumeeya waa rumeynaya samada wuxuu leey roob soo dey horey kasoo deyni dhulka wuxuu leey kaydadkaagii soo bixi soo dhalo horow kasoo dhalana dhulka ma waxaa laleeyahay marka dajaal waa karaamaysan yahay karaama maaha istidraaj waa midaas marka shaykhul islaam ibnu taymiya kitaab wuxuu leeyal alfurqaan bayna awliyaai araxmaan wa awliyaa shaytaan baabkan marka marka la joogo karaamo waxay tahayna waa inaa fahamsan tahay awliyana yaa la dhahaa inaa fahamsan tahay le marka dadka cilmiga iyo camalka isku daraa saalixa cilmiga naafica iyo camalka saalixa dadka isku daraa la yidhaahdaa karaamona waa wixii caadada ka baxsan oo kasoo daahiray qof mu'min ah oo alla ka cabsado ayb ee adiga wax walbo caadada ka baxsan karaamo waa ma iska dhehaysa anwaac kala gegadisan ayb qaala allahu tacaala alla waxauu yidhi alaa hoy ina awliyaa allahi alla awliyadiisa laa khawfun cabsiyo calayhim korkooda ma ahanin walaa hum mana ahan iyaga yaxsanuuna kuwa murgayo yaa waa awliyada aladiina kuwa aamanuu rumeeyey wakaanuu ahaadeen yattaquuna inay cabsanayaan ay dhowrsanayaan oo alla ka dhowrsanayaan lahum waxay leeyihiin albushraa bishaara fi lxayaati nolosha adduunyaa dhowey iyo fi laakhirati tan dambe laa tabdiila doorin illahi uma ahaanin ilaah kalimaadkiisii ou qoray ou qadaray iyo kuwa sharcigaaba tabdiil uma ahaanin iyo taqyiir ayb oo ilaahay sida wax u xukumo wax u qoro wax u yiraahdo unbay qadar ahaan iyo kown ahaan u dhacayaan wa dalika kaagaasi huwa alfawzu liibaan waa alcadiimu weyn wa qaala tacaala alla waxa uu yihi wahuzii ilayki wahuzii lul rux maryam ayaa lagu leeyahay ilayka xaggaaga usoo ruux bijidcinnaklati geed timireedka jiridiisa tusaaqid way daadinaysaa caleyka korkaaga rudaban bay ku daadinaysaa rudab janiyan bisil fa kulii cun washrabii cab markaa waqti aan rudabku bislaanin oon rudabba jirin geed timireed ay hoostiisa ku umushay ayaa layiri saa un usoo ruux rudab baa soo daada ma ku yaalo la arkaayo markaas waa karaamo soo maha marka ila maryam qof dhowrsatay ahayd alatii axsanat farjaha waka ilaahay dhahayo subxaana watacaala marka lul maxaa loo leeyahy ilahay waaba usoo daadi karaa ma usoo daadiyana shaqadaa la baraa bani aadamka inuu asbaabta la yimaado asbaabtii la timaado ilahay waxaa ku siinaa wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi kulamaa indhamo ama markastoo dakhala calayha oo u galo korkeeda maryam zakariya zakariya oo usoo gala maryam zakariya ile maryam isaga kafaalo qaadayo barbaarinayo kulamaa markastoo dakhala uu galo zakariya zakariya almixraaba mixraabkii calayha iyada korkeeda oo ugu soo galo wajada cindahaa agteeda wuxuu ka helay risqan risqi cunto unbaa agteeda iska taaltaal maryam agteeda qaala wuxuu yidhi yaa maryamu maryama annaa min ayna xaggee baa laki adiga uu kugu ahaaday haadaa kan xaggee waxaan kaaga yimaadeen cuntadaani qaalad waxa ay tiri huwa isagu min cindi illahi ilaahi agtiisuu ka ahaaday xagga allo iiga yimid aniga waa karaam in allaha alla yarsuqu man qof ayuu arsuqayaa yashaa ou doonayay bigayri xisaabin xisaab la-aan wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi waid waqti xus ictasaltumuuhum aada fogaateen ood dheeraateen iyagii aad ka dheeraateen dadkiina shirkiga ku jiray iyo wamaa waxa yacbuduuna ay caabudayaan ila allah allah mooyaane waxa ay caabudayaan aa ka dheeraateen allah maahani ayb fawudun ma ogola ilalkaafi godka intay ka ogola ah yanshur lakum rabbukum rabbigiin idiin faafiya min raxmatihi naxariistiisa xaggiisa xaggeeda raxmad idinkaga faafiya wayuhayi lakum idiin diyaariya idinka min amrikum arrinkiinana mirfaqan fudaydin ayuu alla idiin diyaarinayaa iyo arin fudud ayuu alla idiin sameynaya idiin diyaarinaya oo arrinkiina yani waa idiin naxariisanaya waa idiin fududaynaya wa taraa waad arkaysa ashamsa ayb wa taraa waad arkaysaa ashamsa qoraxdii baad arkaysaa idaa kolkii idaa goortii dalacad ay soo baxdo tasaawaru can kahfihim godkoodii inay ka leexanayso daata alyamiini dhanka midig wa idaa qarabad markay dhacaysana taqriduhum way jeexaysaa daata shimaali dhanka bidix bay jeexaysaa oo qoraxdii kuleylkeeda alla ka wareejina mar walba waqti walba hoosay ku jiraan marka karaamo waay marka wax caadada ka baxsan wa adiga hadaad meel fadhiisato qoraxda waa ku qabanay mar waa laga yaabaa inaad hoos yeelato marna ay ku qabato waana ka wareegta markaa laakiin iyaga iyagoo iska hurdo oon wareegeynin ayaa qoraxda ay ka leexleexanaysaa hoos unbaa mar walba ay haystaan waa karaamo marka ayb وعn أbي mحmd cbdالرحmن بn أbي bkri الصديq radي الlه cnهma أna أصxaaba sufati أصxaabu sufa أصxaabu sufa waxaa la dhihi jiray dad masaajidka deganaa nebiga oo aan waxba haysanin muhaajiriin ahaa fuqara ahaayeen muslimiintay marti un u ahaa jireen ayb qaarkood baahi darteeda istaaga ka dhici jireen ayb dad zuhaaday ahaayeen oo ilaahay yani adduunyadii nacay dhulkoodii maalkoodii xoolahoodii kulli kasoo tegay ilaahay darti uga tegay ayay ahaayeen ana asxaaba sufati asxaabu sufa kaanuu waxay ahaayeen naasan dad fuqaraa ah oo fuqaraa abay ahaayeen ayb meel baa marka masaajidka gadaashiisa looga sameeyo iska deganaayay wa ana nabiya sala allahu calayh wali wasalam nabiga qaala maratan mar waxa uu yidhi man kaana qofkii oo ahaaday cindahu isaga agtiisa acaamun dacaamu snayni laba qof cuntadood falyadhab bihaalitin qof saddexaad hala tago ha wado ninkii laba qof cuntadood haysto qof saddexaad ha wado gurigiisa hageey waman kaana cindahu qofkuu agtiisu yahay dacaamu arbacatin afar cuntadoodna falyadhab bikhaamisin bisaadisin mid shanaad mid lixaad hala tago ow kamaa qaala wa ana abaa bakrin radia allahu canhu abuu bakr jaa saddex buu la yimid saddex qof buu soo watay waindalaqa anabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigana wuxuu la tegay bicasharatin toban wa ana abaa bakrin radia allahu canhu abuu bakr tacashaa cinda anabiyi sala allahu alayh ali wasalam nebiga agtiisuu ku casheeyey uma labita waa nagaaday xataa salla alcishaaa intuu cishihii ka tukaday uma rajaca waa laabtay marka abuu bakar nabigu iskala joogo waxa la cunteeyey martidiina gurigiibuu geeyey uma rajaca waa noqday abubakar gurigiisiiba u laabtay fa jaa-a waa yimid bacdamaa madaa markuu tegay min alleyli habeenkii maasha allahu intii alla doonay habeenkii intii alla doonay markay tagtay ayuu yimid qaalat lahu mraatuhu xaaskiisiiba wuxuu ku yidhi maa xabasaka can diyaafika ayb maa xabasaki maxaa kaa xabisay oo kaa celiyay can adyaafika martidaadii martidii maxaa xusiin weysay qaala waxa uu yidhi marka awamaa cashaytiihim awamaa cashaytihim ma waadan cashaysiinin qaalad waxay tiri abow way diideen xataa taji-a inta adiga ka timaado waqad caraduu calayhim wayna u bandhigeen cashadii wixii waa loo dhigay waa diideen ilaa ka timaada laakiin uma cunayna ilaa abubakar yimaaday dheheen qaala fadahabtu ana waxa uu yidhi anaa tegey ayb fadahabtu ana waan tegay aniga fakhtaba'tu waan dhuuntay oo muxuu u dhuumanayaa marka wuxuu isleeya abubakar ama aada kuu aadeeya adiga abubakar wiilkiisa waa qofka hadlaayo cabdiraxmaan ibnu abi wuxuu isleeyahy marka haddii aan martidii weli wax la siinin saqdhaxana la joogo qofkii marka abubakar usoo xil saaro ragga ahaan adiga aad tahay markaan bis waayo aad buu ku eedeynaya waa ku canaananaya marka waa dhuuntay faqaala waxauu yidhi yaa qunharu war doqon yahow fajadaca abuubakar waa caaye fajadaca waa googooyey yani hadal buu ku googooye oo wasaba waa caaye ayb maxaa kugu dhacay buu yidhi ood saa u yeelaysaa u caynaya wa qaala waxa uu yidhi kuluu cuna ayb wa qaala waxa uu yidhi kuluu cuna laa hanii'an bogaadin la-aan bogaadin idinma ahaatee habaarkama wado wa qaala waxauu yihi wallaahi baan ku dhaartay laa acamuhu quudan ma cunayo aniga abadan weligay cuntadaan ma cunayo cuna buu yidhi idinka qaala waxa uu yihi waymullaahi ilaahay dhaartiisa eh maa kunnaa ma dhaar alle e eh, maa kunnaa maanaan ma aanan ahayn annaguna na'khudu inaan qaadanayno min luqmatin luqmad ayb marka abubakar saasuu yidhi ilaah ku dhaano cuni maayo idinka cuna wuxuu yihi marka weymullaahi dhaar allaan ku dhaaranayaayo maa kunnaa ma anaan ahayn na'kudu inaan qaadanayno min luqmatin wax hal afka la geliyo ilaa rabaa waa ziyaadayey min asfalihaa xeerada ama saxanka hoostiisu kasoo kordhaayey aktar wax ka badan baa ziyaadayay minhaa luqmadii xataa shabicu intay ka dhargeen cunto yaraa la keenay mar walbo qaataan luqmad ka cunaan luqmadii ka badan baa kusoo darmayso karaamada marka tanila caada maaha loomana laha raashin go-an oo meel ku jiro weel inta wax laga qaado wax isaga soo darmaan ilaa ay ka dhergeen wasaarad akthara wasaarad waxay ahaatay xeeradii akhara mid ka badan mimaa kaanad intay ahayd qabla dalika kaagaas ka hor fa ilayha abuubakrin abuubakar waa fiiriyey xeeradii faqaala limra-atihi haweentiisiibu wuxuu ku yiri yaa ukhta bani firaas reer bani firaas walaashooday ma mahada qofka qabiilada uu ka dhashay yaa akhi yaayaa yaa yaa yani akhaa bani fulaan iyo waa la yiraahdaa nacam yaa akhi bani fulaan ya ukhta bani fulaan ayb yaa akhaa bani fulaan yaa laleeyahay maa haada kan waa maxay ayuu ku yidhi qaalad waxay tiri laa maya waqurati qurati caynii qabowsigayga eh, laa laada waa iska ziyaado qaalad waxay tiri laa waqurati qurati caynii ilqabowsigayga ah eh, lahiya iyadu alaana hadda akharu minhaa way ka badnaanshiyo badan tahay qabla daalika kaagaas ka hor bialaati maraatin saddex jeer intii hore ugu jirtay xeeradan saddex jeeray ka badan tahay faakala minhaa abuu baa wax ka cunay waqaala waxa uu yidhi inamaa kaana dalika kaagaasi min ashaydaani buu ka ahaaday yacnii yamiinahu dhaartiisii abuu cuntada inuu cuno waa ka dhaartay markii hore maogtaha markaasuu yidhi dhaartaas shaydaan baa iga keenay markaasuu iska cunay waa ka kafaaro gutay marka dhaarta waa la jebin karaa waana laga kafaaro gudan karaa markaas kafaaro gudkeedana qur-aankaa lagu sheega toban miskiin in la quudiyo ama toban miskiin dhar la siiyo ayb ama addoon la xoreeyo haddii intaa la waayana saddex beri la soomo uma akala minhaa luqmatan bou ka cunay luqmad uma xamalahaa ila nabiyi sala allahu calayh wali wasalam nabigu u qaaday fa asbaxad cindahu agtiisay kuwaa waabariisatay xeeradii <clears throat> wa kaana baynanaa dhexdeenna iyo beyna qowmin qolo kale ayaa cahdun ballan baa ahayd famada alajalu waqtigiibaa tegey innaga iyo dad baa waxaa noo dhexeeyay buu yidhi cahdi inaan yacni isdagaalin oo aan yani laysdhexmaro waqtigiibaa dhammaaday fatafaraqnaa waa kala tagnay itnay cashara rajulan labiyo toban nin baan ku kala tagnay maca kulli rajulin nin kasta oo minhum labayo tobanka ka mida unaasun dhad ayaa la socday dagaal iyo waxbaa loo socdaa labayo toban nin ayaan ku kala tagna mid halkan ka bax mid halkan ka bax mid walbaana jamaaca ay la socoto allaahu alla aclamu uu ogyahay kan maca kulli rajulin qof kastoo labayo tobanka ka mida intii la jirtay imisaa la jirtay alla un uu ogyahay fa akaluu minhaa way ka cuneen ajmacuuna dhammaantood labaiyo toban nin oo nin kasta ou ciidan hogaaminayo wata ayaa xeeradii cunay haddana oo ka cunay wafii riwaayatin faxalafa abuu bakrin abuubakar waa dhaartay laa yadcamuhu inuusan cunaynin faxalafat ilmar-atu haweenaydiina waa dhaaratay laa tadcamuhu inaysan cunin faxalafa dayfu martigiina waa dhaartay awil adyaafu ama martiyaalkii anlaa yadcamahu inuunan quudanin buu ku dhaartay aw amase yadcamuuhu <clears throat> inay quud inaynan quudanin iyaga oo dhan xataa yadcamahu inta abuubakar ka quuto faqaala abuubakrin abuubakar wuxuu yidhi haadihi min ashaydaani abuubakar markuu dhaartay martidiina waa dhaarteen annagana ma cunayn ay dhaheen see leyla yeelaa marka abuubakar marka wuxuu yihi tani dhaartaani shaydaani ka ahaatay fadacaa biacaami cuntadiibuu u yeertay fa akala waa cunay wa akaluu iyaguna way cuneen fa jacaluu waxay gudagaleen laa yarfacuuna inaysan kor u qaadaynin luqmatan luqmad ilaa rabad way siyaadaysay min asfalihaa xagga hoose ka siyaadaysay waxaa ka siyaadayay akharu minhaa wax iyada ka badan faqaala wuxuu yidhi yaa ukhta bani firaas maa haada faqaalad waxay tiri wa qurati cayni inaha alaana hadda iyadu la akharu mid ka badan waa min haa iyada qabla an nakula intaanan cunin ka hor hadday ka badan tahay fa akaluu way cuneen wabacatha bihaa ila nabiyi sala allahu calayh wali wasalam nabiga ayuu la aaday uu la diray fadakara wuxuu sheegay anahu akala minha inuu ka cunay nabiga xaggeeda xeeradaa xaggeeda ayb wa fii riwaayatin ana abaa bakrin abuubakr radia allaahu canhu qaala licabdiraxmaan bu wuxuu ku yidhi duunaka adyaafaka duunaka war ogow adyaafaka martidan ka warqab ogow marka waa ismu ficil waxaana ku jiro meeshaas boorin ayaa ku jirta ilzam adyaafaka horumartidaada ka warqab oo laazim fa innii mundaliqun anigu waan tegayaa buu yiri ila nabiyi sala allahu alayh ali wasalam nabigaan u tegayaa fafruuq ka faaruq noqo oo soo dhammay min qiraahum marti soorkooda soo dhammay dadka qabla an ajiia intaanan imaanin abubakar wiilkii uusaa ku yiri orada dadkan wad soo laazimoo shaqay marti soorkoodana dhammay intaanan imaanin faindalaqa cabduraxmaan baa tegay faataahum waa u yimid bima fa aataahum wuxuu ula yimid bimaa cindahu fandalaqa cabdiraxmaan waa tegay fa ataahum bimaa cindahu buu ula yimid wixii agtiisa yaallay cunto abuu ula imaaday u keenay faqaala waxa uu yidhi idcamuu quuta faqaaluu waxay yidhaahdeen ayna rabu manzilinaa gurigeennan aan joogno ninka iska laha aaway qaala waxa uu yidhi idcamuu war wax cuna quuta qaaluu waxay yidhaahdeen maa naxnu annaga manihin biaakiliina kuwa cunaya xataa yajii'a intuu ka yimaado rabu manzilinaa gurigeenna ninka iskalaa ilaa uu ka yimaado annaga waxba ma cunayno qaala waxa uu yidhi iqbaluu cannaa war naga qaabila oo naga soo qaabila qiraakum martisoorkiina naga qaata buu yidhi cabdiraxmaan fa inahu in jaa-a haddii uu yimaado walam tadcamuu idinkana aydnan waxba cunin lanalqayanna waanu kala kulmaynaa oo kala kulmayna oo kala kulmaynaa minhu isaga xaggiisa yacni adayg iyo dhib baan kala kulmaynaayo iga cuna buu yidhi martida martisoorkiina qaata oo cuna fa abo way diideen fa caraftu waxaan gartay annahu yajidu calaya inuu ii caroon doono abubakar ilaa anaa laygu ogaa martidii cabdiraxmaan bin abi bakar baa saas dhahay falamaa jaaa markii uu yimid tanaxaytu waan fogaaday canhu xaggiisan ka fogaaday faqaala qaala waxau yidhi maa sanactu maxaad samayseen fa akhbaruuhu way u sheegeen faqaala waxa uu yidhi <coughs> yaa cabdiraxmaan fasakadtu waan aamusay uma qaala waxau yihi yaa cabdaraxmaan fasakadtu waan aamusay faqaala waxau yihi yaa qunharu war doqonkiyow aqsamtu calayka korkaagan ku dhaartay in kunta tasmacu sawtii haddaad codkayga maqlaysid lamaa jita yani inaad timaadid la jita in kunta tasmacu haddii aada maqlayso sawti codkayga lamaa ji'ta yacnii waad imaanaysaa fakharajtu waan baxay faqultu waxaan idhi sal adyaafaka martidaada weydiiso faqaaluu waxay yidhaahdeen sadaqa martida weydii buu yidhahdeen waxa u keenay faqaaluu waxay yidhahdeen sadaqa run buu sheegay ataanaa bihi wou noola yimid marti soorkii faqaala inamaa inama intadartumuunii waad isugteen wallaahi baan ku dhaartee laa acamuhu leylata caawa cuni maayo waxba <clears throat> faqaala alaakharuuna kuwii kalena waxay yidhaahdeen wallaahi baan ku dhaaranay laa nacamuhu ma quudanayno xataa tadcamahu <clears throat> intaad ka quudato adiga qaala waxa uu yihi weylakum war hoogiina eh. maa lakum maxaa lahaantiina ahaadoo laa taqbaluuna cana aan idna nooga qaabilaynin oo naga qaadanaynin qiraakum martisoorkiina haati acaamaka cuntadaada la kaalay fa bihi waa la yimid fawadaca yadahu gacantiisiibuu saa dhigay oo faqaala waxau yihi bismi illaahi ayuu aluulaa midii hore midii hore waa maxa dhaartii hore min ashaydaani bay ka ahaatay fa akala waa cune wa waa cuneen muttafaqun caleyh marka dhaartaas xalay leedahay waa laga kafaaro gudana iyada muttafaqun caleyhi qowluhu uu yihi qunharu bikaynin mucjamatin kayn la dhibiceeyey baa la madmuumatin la goday uma nuunin saakinatin nuun saakina oo reeban uma haain muallatatin hale saddex dhibicey huwa alqabiyu weyaan midka damiinka ah aljaahilu ee jaahilka doqonka wa qowluhu fajadaca ay shatamahu waa caayo waljadcuna alqadcu gooyn waay qowluhu yajidu calayana bikasri ljiimi jiimkoo la hoos dhigo wain yaqdabu waa caroonayaa xadiidku marka wuxuu tilmaamayaa maxalushaahidkiisa waxay tahay luqmadii dadko yarayd oo dadkao dhan wada cunayn oo mar haddii laga qaataba intii ka badan ay soo kordhaysay oo markii dambena ciidan dhan oo dagaal u socdaba ay ka dhergeen karaamo waay marka ilaahay subxaana wa tacaala abubakar ku karaameeyey qoyskiisa wabilaahi towfiiq wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamedi wacala alihi saxbi slm